alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin w sala allahu cala muxamadi wcala aali muxamed w salama tasliima kasiira ah, waxaynu ku soo jirray tafsiiru suurati albaqara ayaynu ku soo jiray ah, su-aal darsiyadii hore ku saabsan waxaa la yidhi islaantii gabowday ee ninkeedu u dhintay iyadu ixdaadkii ma la imanaysa jawaabtu waxay tahay waa sawjo laga dhintay waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabbasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa cumuumka sawjaadka laga dhintayna xukunka saasaa laga dhigay lamana kala farqi nooca ay yihiin miyey weyn yihiin miyey yar yihiin miyey gaboobeen yacni markaa marnaba lama kala saaro baabkan ciddada ku saabsanna nooc tacabudaa ku jira hamoodinuun waxaa looga jeedaa inay tahay in laga eegaayo inuu uur suuragal yahay iyo wax la mida haddii uurka uun laga eegaayo muddooyinka lama kala duween oo qaar saddex bilood lagama dhigeen qaar afar bilood iyo toban habeen lagama dhigeen qaar saddex xayd lagama dhigeen qaar baan uurba ka suuragal ahayn ama sakiiro oo sabiyada ah ama markaa gabowday wallaa'i yaisna min almaxiidi min nisaa'ikum in irtabtum faciddatuhunna alaasatu ashhurin wallaa'i lam yaxidn muallaqaadkii bay ku saabsanay laakiin hadda labada nooca halkaa lagu sheegay marka laga dhinto xukunkoodu wuxuu noqonayaa yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashra afar bilood iyo toban habeen bay sugayaan marka axkaamta siday u soo aroortay baa loo aqbalaa loo qaataa xukun walba in cilladiisa la garto ama sababtiisa la garto laazima ah. ma wada garan karno alaslu fi laxkaami tacliilu axkaamta waxaa u asaalaa siday culammadu sheegeen tacliil sababaynta la sababaynaayo xikam yacni marka loo sheegay laakiin waxay culammadu idraaki waayaan oo garan waayaan cilladeeda waxaa lagu gaabsadaa waa tacabudi waa laynagu addoonsaday bis waxaynu ka bilaabaynaa insha allahu tacaalaa laba boqol iyo afar iyo afartan aayadda ka horraysa aynu markaas soo marnay sheekhu sharaxa waxau ku sheegay waxaa ka mid ah facaashuu dahran calayhim aharu lmowti laa yalbasuuna sawban ila caada kalkafani wastamara fii asbaatihim ashyaada noocaasi wax daliil loo hayo maaha waa iska akhbaar israa'iiliya marka laa yuctamadu calayha allah wuxuu yidhi waqaatiluu fii sabiili illahi waclamuu ana allaha samiicun caliim wa qaatiluu dirira oo dagaalama fii sabiili illahi ilaahay waddadiisoo jihaadkaa u dagaalama ay liiclaa'i diini diinkiisa inaad sarraysiisaan oo korraysiisaan u dagaalama waaclamuu waxaa ogaataan anna allaaha inuu allah samiicun maqal badan yahay liakhwaalikum hadalladiinna inuu u maqal badan yahay ogaada caliimun u cilmi badan yahay biaxwaalikum xaaladihiinna famujaaziikum waa idinka abaalmarinaya allah samiic inuu yahay oo caliim inuu yahay mar walba waa yahay laakiin maxaa mawdican loo sheegayaa waxaa laynoogu baraarujinayaa asalku yaday sugan tahay laasimka ka dhalanaya oo ah siduu u og yahay buu idinka abaal marinaya siduu u og yahay buu idinka abaalmarinaya oo laasimka cilmiga ka dhalanaya waa abaalmarin aayadda allah wuxuu amrayaa jihaadka ayuu amrayaa gaalada lala diriraayo ilaahay dartiina loola diriraayo nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey ninbaa u dagaalamaya si makaankiisa loo arko nin baa u dagaalamaya si uu markaa waxaa shajaaco iyo geesinimo u muujiyo ninbaa u dagaalamaya yacni markaa khaniimo iyo xoolo ayu daalika fii sabiili illaah keebaa fii sabiili illaahi ku sugan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man qaatala litakuuna kalimat allahi alculyaa fahuwa fii sabiili illah ku kastoo dirira oo dagaalama si ay u noqoto kelmadda ilaahay ta korraysa si ay u noqoto aawadeed u dagaalama qasadkaa u dagaalama fahuwa huwa fii sabiili illah ilaahay waddadii soo jihaadkaabuu ku sugan yahay marka waxaa la rabaa in ikhlaas iyo almutaabaca lala yimaado oo cidda lala dagaalamaya ay noqoto gaaladii oo sida loola dagaalamayaa ay tahay si sharciga waafaqsan oo qasadka loola dagaalamayaana ay tahay liiclaayi kelimat illaah diinka ilaahay iyo kelmadda ilaahay iyo laa ilaaha ila allahu inay korrayso loola dagaalamaayo ikhlaaskii haddii la waayo iyo haddii marka waxa weeye shuruudihii kale la waayoba waxay noqonaysaa fii sabiili illaahi maa ruuxaasina ma jihaadin jihaadka gaalada lala dirirayana waxaa layna amray xoolaha iyo nafaha iyo carabada mid walba in lagula diriro sida rasuulkuba sala allahu calayh wasalam uu yidhi qaatilu lmushrikiina biamwaalikum wa anfusikum wa alsinatikum xadiiska abu daawuud iyo nasaa'i iyo xaakim ay soo wariyeen wuxuu rasuulku yidhi sala allahu alayh wasalam la dirira gaalada qaatilu lmushrikiina biamwaalikum xoolihiinna kula dirira wa anfusikum nafihiinna kula dirira wa alsinatikum carabadiinnana kula dirira waa saddex shay marka afka iyo gacanta iyo xoolaha mid walba in lagula diiro ayuu marka ayaa layna amray nabiguna calayhi salaatu wasalaam uu sheegay xadiiskuna waa saxiix xaakim iyo ibnu cabdilhaadi iyo albani intaba waxay dhahan waa saxiix calaa shardi muslim shardiga muslim buu ku asaxay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdaan xoolaha in lagula diriro gaalada ma faral ba mise waa sunne khilaaf bay geliyeen bacdu ahlicilmi saxiixu laakiin waxay tahay inay faral tahay waayo isku sibaa loo amray nafaha in lagula diriro iyo xoolaha in lagula diriro saas aawadeed aljihaadu bilmaal sida aljihaadu binnafsi u yahay mid waajiba wa ima farda kifaayatin wa ima farda cayn ayuu markaa u noqonayaa aljihaad bilmaalla mid farala u noqonayaa ima farda kifaayatin wa ima farda cayn marna fardu cayn noqonaya marna fardu kifaaya noqonaya asal waxa waa jihaadku inuu fardu kifaaye yahay laakiin axwaasha qaarkood buu wuxuu noqdaa sidaynu hore u soo sheegnay dersi horreeye aynu ku soo sheegnay fardu cayn buu axwaasha qaarkood noqdaa fardu cayn ayuu axwaasha qaar noqdaa laakiin shay waliba asal buu leeyahay asalkiisu waa inuu fardu kifaaya yahay dagaaladii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam u galaayo jihaadada ahaana qaarkood baa fardu cayn marka ahaa wa ghaswatu axzaab oo dee loogu yimi halkay joogeenba oo madiina loogu soo weeraray tacayana calayhim farducayn buu ku noqday wakada qaswatu uxud farducayn buu noqday waayo cuqra daarihim baa lagu soo weeraray wakadalika qaswatu tabuuk istifaar caamuu nabigu sameeyey calayhi salaatu wasalaam cidduu isagu reebay mooyaane ciddii kaleo dhan wuxuu ku noqday ee madiine joogtay ee acdaar ka madhnayd farducayn buu ku noqday biistinfaari rasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam waida istunfirtum fanfiruu istinfaarkuna mid caama buu ahaa ghasawaadka kale nebigu galay calayhi salaatu wasalaam ciddii goobta xaadirtay buu ku tacayunayo fardu cayn ku noqonayey laakiin cidda ka maqaan faralkuma ahayn fardu caynkuma ahayn laakiin ciddii goobta xaadirtay ee joogtay ayuu markaa tacayana calayhim fardu cayn ku noqday haakada allah waxa uu yidhi man da aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira man waa kuma daa kaasoo aladii kii ahaaday waxa bannaan man iyo daa oo isla socotaa in ismu istifhaam la yidhahdo sida maada loo yidhahdo ismu istifhaam isagoo murakaba in man daana yani waxa weeye la yidhahdo waa ismu istifhaam iyo in la kala qaado oo manna ismu istifhaam laga dhigo daadana ismu ishaaro laga dhigo man daa waa kuma alladii kii ama man waa kuma daa kaas oo alladii kii ahaaday yuqridu allaha allah amaahsanayey biinfaaqi maalihi fii sabiili illah bixinta xoolihiisa uu ku bixinayey fii sabiili illaahi waddada ilaahay oo jihaadka uu ku bixinayey allah amaahsaday yacni taa allah ku amaahsaday qardan amaah xasanan wanaagsan yunfiquhu lilaahi caza wajalla can tiibi qalb yunfiquhu waa bixinayaa yacni siduu amaahsanayaa kaannahu wejiga caddaynaa lilaahi allah dartii buu u bixinayaa caza ilaahay isagaa qaaliba oo gacan sarreeyaan laga qaalib noqon wax la midina jirin wa jalla isagaa weyn waa laba jumlo oo ictiraadiyo ah oo loo keenay lilmadxi ammaan loo keenay can tiibi qalbin qalbi wanaagsan lagu bixinayo uu raalli ku yahay bixintan uu ku bixinaayo ajar ku doonaayo naftiisuna raalli ku tahay can kurhin aanu ku bixinay fa oo dabad ilaahay u laban laabo wa fii qiraa'atin qiraa'o kale waxaa ku sugnay fii qiraa'atin hadduu ku yidhaahdo waa sabciya waa qiraa'a sabciya weeye laakiin wa quri'a hadduu ku yidhaahdo wuxuu u jeedaa waa shaaddo saddexda tobanka dhammaystirayaana isaga shaadkay ugu jiraan fa waa qiraa'o kale wuu u laban laabayaa marka waxa weeye yacni fa'du markaa way godan tahay oo ficilku wuxuu yahay marfuuc buu markaa yahay litajarudihi can annaasibi waljaasim haddaba fa'du maxay noqonaysaa ama istiinaaf bay noqonaysaa ama waxay ku cadfaysaa yuqridu bay ku cadfaysaa ficilkay ficilka ku cadfaysaa markuu marfuuca yahay laakiin fayudaacifahu waa jawaabun istifhaam istifaamka markaysa faada waxa loo keenay yani markaa si ay kugu tilmaanto yani waxa weeye waxa ka dambeeya inuu jawaab u noqonaayo yani istifhaamka waa faa ljawaab fayudacifuhu tani waa caaifa ama waa istinaafiya fayudacifuhu wuu labanlaabaya lahu kaa muqridkee baxsaday ee ilaahay amaahsaday ayuu u labanlaabayaa allah adcaafan labanlaabiyo kaiiratan fara badan min casharatin ilaa akara toban laga soo bilaabo ilaa wax ka badan la gaadhaayo wax ka badan la gaadhaayo min sabci mi'atin toddoba boqol wax ka badan la gaadhaayo kama sayatii sida iman doonta wuxuu ku tilmaamayaa aayadda inoo soo socota inoo iman doonta mahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum fii sabiili illahi kamahali xabbatin anbatat sabca sanaabila fii kulli sumbulatin miatu xabba marka labanlaabyo fara badan baa loo labanlaabaya labanlaabyadaa waxaa ugu yar toban baa ugu yar man jaaa bilxasanati falahu cashru amhaaliha xasanaadka ilaahay waa labanlaabaa laakiin sayi'aadka xagga tirada kama labanlaabo laakiin xasanaadka xagga tirada iyo xagga kamiyada iyo xagga kayfiyada mid walba xasanaadka waa laga labalaabaa waayo fadliga ilaahay baa waasica fadliga ilaahay ayaa waasica xasanaadka min xaysu alkamiyatu wa min xaysu alkayfiyatu xagga kayfiyada iyo xagga kamiyadaba allah waa ka labanlaabaa kamiyaduu ka labanlaabaa waa xagga tirada waa innaga le markaa halka xasano waxaa lagu abaal abaalmarinaya ugu yaraan toban xasano toban goor baa loo labanlaabaya ka badanna waa jirtaa toddoba boqoloo goor in loo labanlaabo ama wax ka sii badan loo labanlaabo toddoba boqoloo goor xagga kayfiyadana waa laga labanlaabaayo xasanaadka ajarkoodu dee isma leeka xasana ajarkeedu dee buuroo kale ka dhigan yahay ya midna waxay ka dhigan tahay mihqaalu dara yacni markaa waa yacni wax yar marka labanlaabka laga tago laakiin sayi-aadka waxyaalaha dunuubta haddii labanlaab ku yimaado waxaa laga labanlaabaa min xaysu alkayfiyatu la min xaysu lkamiyatu xagga kayfiyadaa laga labanlaabaaye kamiyada ama tirada lagama labanlaabo sayi'a kastaba sayi'a waaxida lagu abaalmariyaa laakiin waaxidada ayaa mutafaawita daatadeeda u ah oo waaxida yacni markaysaga yacni markaa midna waa weyn tahay waxaa lagu abaalmarinaya waaxidaba ha ahaatee midna waxay noqonaysaa mid yar bay noqonaysaa haakada marka midna waa min baabi alfadli midna waa min baabi alcadl abaalmarinta xasanaadku waa min baabi alfadl ama sayi abaalmarintoodu waa min baabi alcadl wallaahu yaqbidu wa yabsuta wallaahu allah yaqbidu waa ka qabanayaa arsaaqda cidduu doono waa ku cidhiidhyayaa inuu u uu ka qabanayo yumsiku risqa canman yashaau ibtilaa'a waa ka qabanayaa arsaaqda canman yashaau cidduu doono inuu ka qabto ku cidhiidhiyo ibtilaa'an ay liibtilaa'in ama xaaluu ku imtixaanaayo ama ibtilaa daraadii waxaa fiican masdarka sidan oo kale ah markuu aqbali karo xaal iyo mafcuulu lahu kee labada sii fiican waxa sii fiican mafcuulu lahugaa sii fiican sababtu waa maxay inuu mafcuulu lahu noqdaa masdarka munakarka ahi waa qiyaasi laakiin masdarka munakarka ah ee la nasbiyey inuu xaal noqdaa maca kasratihi laysa biqiyaas iyadoo lala qabo inuu fara badan yahay haddana waa samaaciya qiyaas maaha wamasdaru munakarun xaalan yaqac bikasratinka bakhtatan zaydun alac waxay culammadu nasgareeyeen maca kasratihi inaanu qiyaas ahayn ee uu yahay samaaci saas aawadeed mafcuul lahuwnimada ayaa ka fiican laakiin waa bannaanta wayabsudu ilaahay waa u fidiyaa waa u waasiciyaa waywasichu liman yashaau cidduu doonuu ilaahay u waasiciyaa u ballaadhiyaa imtixaanan ay limtixaanin imtixaan daraaddiid ama aad tidhaahdo xaalu ku imtixaana wa ilayhi turjacuun xagga allahoo keliyaa laydiin celinayaa waa rajacadii mutacaddiga ahayd saas aawadeed baa looga keenay ficil muqayarsiiqo ah rajaca yarjicu rajcan waa tii mutacadiga ahayd fain rajacaka allaahu turjacuun bimacnaa turadduun xagga allah baa laydiin celinayaa oo keli ah fi laakhirati aakhiro bilbacsi waxaa laydinku celinayaa soo saarista laydinsoo saarayo fayujaaziikum markaasuu allah idin abaalmarinaya biacmaalikum camalladiinnuu idinku abaalmarinaya waxaa loo jeedaa jazaaga camalladiinnii ayuu idinku abaalmarinaya waxaa laga soo qaaday jazaaga camalku leeyahay kaannahu camalkii uu yahay asaa tidhaahdo ama aad tidhahdo mudaafkaad u qadari bijazaa'i acmaalikum amahsiga wanaagsane allah la amahsanayo siiqada loo dhigay oo la yidhi man da aladii yuqridu allaha qardan xasanan fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira waa dhiirigelin dadka lagu dhiirigelinaayo lagu tirtirsinaayo infaaqa ilaahay dartii wax loo baxsado ayaa aad iyo aad loogu boorinayaa oo laynagu tirtirsinayaa yaa ilaahay amaah u dhiibanaya wax amaahsanaya yacnii wax wanaagsan amaah wanaagsan iyo allah amaahsanaya oo deedna allah wuu u labanlaabaa labanlaabkaa u labanlaabayo wax weyn baa waxaasi u noqon karaa markaad wax weyn bixin kari weydo intay yar ha la khajirin wax weyn inaad bixisaa waa fiican tahay laakiin hadday kuu suurogeli weydo inta yar ha ku bakhayrin dhiib inta yar arma intaasi miisaankaaga aakhiro ka dhimantaa aakhiro hal xasana wax ku siiye heli mayse hooyadaadii dadkuugu jeclay hal xasana ku siin mayso cid kale iska dhaaf laa zawja walaa waalid walaa hooyo walaa aabbe walaa walad walaa saaxiib walaa qaraabo hal xasana wax ku siiye aakhiro heli mayse qofna qof waxba u quuri maayo inta larku ku taagan yahay uu isleeyahay yacni markaa xaggaad geli xaggee laguu xukumi ma janno mise naar ya miisaanka inaan waafiya malwaasinka xisaabta aan waladu khayr noqon hadduu weyna iga yeelo iyo inaan walluhida ku dhici weynintiiyo hoogga weecaanta khaatumo waxay noqon waraaqdaydu waafaqada jeer aan hubsado waa werwerayaa marka waxa qof walba warwar baa ku taagan qof waliba wuxuu taagan yahay taydaay cuslaysay maxaan tarinin i cawday shafeeco qaadka laynoo sheegay markuu qofku gudbo oo isagii markaa yacni markaa uu ka baxsado cadaabkii xaaladdaa dabadeed buu cid xasuusanaya inuu cid u shafeeco qaadiyo wax la mid a taasina waxa weye idanka ilaahay bay ku xidhan tahay in laga yeelo iyo inaan laga yeelin taasay ku xidhantahay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina arajula ida tasadaqa bisadaqatin taqabalaha allahu biyamiinih fayurabbiiha xataa takuuna mila uxud kama yurabbi axadukum faluwahu aw kama qaala sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka uu ninku sadaqadaysto qofku sadaqadaystun baa looga jeedaaye sadaqad nin iyo qof dumara ku doonaha ahaadee allah baa midigtiisa ku aqbala markaasuu ilaahay u barbaariyaa sida midkiin uu u barbaarinayo darmaankiisa yar uu barbaarinayo yacni faraska yare dhasha ah siduu u barbaarinayo si la mid a ilaahay ugu barbaariyaa yacni faraskaas ee darmaankaa yar waxa uu shaksigu rajaynayaa inuu noqdo dee faras markaa weyn oo hadhow wuu fuuli karo ku intifaaci karo marka dee aad buu u xanaanaynaya marka allah baa aada ugu xanaanaynaya sadaqadaas ilaa ay noqoto yacni markaa sida buurta uxud oo kale ay noqoto sadaqadaas ya buurta uxud oo kale ilaa ay noqoto caaisha radia allaahu canha wa ardaaha way sadaqad badnayd deeqsiyad bay ahayd waxa soo gala may keydsan jirin innaga wakhtiyada qaarkood qiso soo qaadnay nin taabicii inuu yimi munkadir ninka la yidhaahdaa oo ku yidhi caaisha i caawi markaasay tii wax alla waxaan kugu caawiya ma hayo laakiin haddaan hayn lahaa toban kun oo dirham haddaan hayn lahaa toban kun oo dirham haddaan hayn lahaa waa ku siin lahaa munkadir waa ka tegey markuu ka tegaa waxaa loo keenay toban kun oo dirham baa caaisha loo keenay intay ku dhawaaqday wey waa u yeedhay hal dirham kalamay hadhin tobankiiba waa u dhiibtay haddana maca daalik markay weydo sadaqaday bixiso oo kale markay weydo xabba timira hadday haysato way bixin jirtay xabaddaa timirtay dhiibi jirtay marka sadaqadda lama yaraysto la taxqiranna min almacruufi shayan shay macruufka ka mida ah, ha hayasino ha xaqirin qardi xasana maxaa noqonaya qardi xasana waxaa noqonaya awalan maalku waa inuu xalaal yahay haddaanu xalaal ahayn qardi xasana ma aha xaaraanna ilaahay aqbali maayo ina allaha tayibun laa yaqbalu ilaa tayiba allah waa tayib tayib waxaan ahayna ma aqbalo mar labaadka waa inuu yahay mid daaco lagu bixinaayo mar saddexaadka waa in ikhlaas iyo ixtisaaba lagu bixinaya mar afraadka waa in la yaraysanaya oo si kastuu maalkaasi u badan yahay aad bixinayso waa inaan kula weynaan waayo waxaad ku doonaysaa ka weyn mar shanaadka waa inaanad markaa ku naqin ku tarsheegan ku doonayn in lagugu abaalgudo in lagugu abaalhayo in lagugu ammaano innamaa nucimukum liwajhi illaahi laa nuriidu minkum jazaa'an walaa shukuuraa manni iyo dhibaatayn waa inaan lagu burin laa tubtiluu sadaqaatikum bilmanni waaladaa hadduu xataa qofkaad siisay ku xumeeyo ha ugu naqin anigi waxaa kuu galay anigi waxaan kuu sameeyey waxaad u siisay ilaahay dartii mise waxaad ugu siisay markaysa inuu adiga eh, kuuga abaalgudo oo wanaag kugu sameeyo ilahay dartii hadaad u bixisay ha soo qaadin waxbaan kuu galay ha odhanin hana ugu naqin haddaad ugu naqdo dib baad isaga burinaysaa hadduu markii horeba dee ikhlaas kaaga soo baxay hadduu ikhlaas kaaga soo baxay waxyaalaha kamaaliyaadka ee xasankaa ka sii qayb qaadanaya isagu kamaaliga ah ee aan asalka burinayn waxaa ka mid a ah inuu yahay min atyab almaal ama min axab ilmaali ilayk iyadu waa kamaali lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun kamaalka waxyaalaha kasii qayb qaadanaya waxaa ka mid ee ah kamaaliga ah inuu qariyo oo hoos u bixiyo aanu muujin oo sadaqadda sunnadii waxay ku sii fadli badan tahay qarinta wa rajulun tasadaqa bisadaqatin fa akhfaaha xataa laa taclama shimaaluhu maa tunfiqu yamiinuh wahalumajara culamada qaar ilaa toban umurood bay tixi jireen oo kuwa aynu sheegnay ama bacdigooda ay ka mid ahaayeen allah waxa weli alam tara ila almala'i min bani israa'iila min bacdi muusa aayaddan kollay laqbadii hore waa laqbaynay macnaha aayadda guud ay ku saabsan tahay waxa weeyaan jamac markaa reer banu israa'iila ayaa waxay yidhaahdeen nebi nebiyadoodii ka mida baa waxay ku yidhaahdeen oo nebi muuse ka dambeeyey yacni boqor noo soo saara noo cayin dabeedna markaa aanu markaa dagaalanno oo maamulka boqorkaas aan ku dagaalanno ku jihaadno iyagaa codsaday dabeedna wuxuu yidhi ma laga yaabaa haddii jihaadka ama dagaalka laydinku faral yeelo inaad dagaalami weydaan arrinkaa waa la yaabeen waxaana yidhaahdeen oo maxaan u dagaalami la'nahay iyadoo sababtii keensanaysa dagaalku ay jirto wamaa lana anlaa nuqaatila fi sabiili illahi waqad ukhrijna min diyaarina wa abnaa'ina haddana xaqiiqadii waxay noqotay markii lagu faral yeelay jihaadkii dagaalkii markii lagu faral yeelay in yar mooyaane inta kale waa ka jeesatay oo waa dagaalama weye nabigu calayhi salaatu wasalaam waxau yidhi laa tatamannaw liqaa'a alcaduw ha tamaniyiinu ha jeclaysanina cadowga gaalaad inaad la kulantaan ha tamaniyina waayo waa ibtilaa aanad ogayn inaad ku sugnaan doonto iyo in kale aanad ogayn faidaa laqiitumuuhum fasbutuu haddaad la kulantaan see cadowga gaalaad sugnaada waa ka cararina caadatanna waxaa la yaqaanaa sida nusuusta laga fahmaayo laga qaadanayo cidda dagaalkii oo aan xaadir ahayn oo aan markaa joogin yacni tamaniyaysaa ama jeclaysanaysaa ama u cararaysaa marka dambena inaynay ku sugnaanayn marka xikmadu waxay ku jirtaa siday ahlucilmiga qaarkood ay tilmaameen qasru nnadari cala alxaalati alxaadira ama calaa taacati alwaqt marba taacada wakhtigaa taagan in aragtida hamiga iyo fekerka iyo ficilka mid walba lagu gaar yeelo oo lagu dadaalo laakiin qofku hadduu marka waxa weeye taaca markaa aan joogin hadduu u hanqaltaagayo laba arrin baa ku dhacaya yidhahaan culammadu masalada caynkaasoo waxaa ka warrama cabdiraxmaan ibni naasir assicdi kitaabkiisa qawaacidda tafsiirka qur'aanka yacni marka uu ka qoray yacni marka qaacido noocaasuu tilmaamaya amila doorana waa ka bixinaya amila dhowr misaalna waa ka bixinaya tanay ka mid tahay hadii alqisa ay ka mid tahay qisada markii hore ee markaa lagu yidhi gacmihiinna laabta inay muslimiinta qaarkood tamaniyayeen oo jeclaayeen in markaa dagaal la amro alam tara ila aladiina qiila lahum kufuu aydiyakum waaqiimu asalaata wa aatuu azakaa falama kutiba calayhim alqitaalu ida fariiqu minhum yakhshawna annaasa ka khashyat illahi aw ashadda khashya wa qaluu rabbana lima katabta calayna alqitaala lowlaa akhartana ila ajalin qariib alaaya aayaddaa lafteedana waa soo qaatay aayaddaa waxa dhacday bacdu lmu'miniin oo weliba saxaabadii saabiqiinta ahaa ka mida oo qaarkood la magacaabay inay yidhaahdeen ma dagaalka nala amro oo nalagu faral yeelo markii dambe waxa weeye la faral yeelayna waxay markaa yidhaahdeen ilaahu maad naga yara dibdhigti ya waxaa laynoogu sheegay qayb ka midii inay yidhaahdeen falama kutiba calayhim alqitaalu ida fariiqun minhum yakhshawna annaasa ka khashyati illaahi aw ashadda khashya munaafiqiin may ahayn waayo wakhtigaa hore ee aan jihaadka la faral yeelin munaafiqiini ma jirin cahdu makka lam yakun fiihi munaafiq munaafiqiin kuma jirin axad munaafiqi ma jirin cahdigii madiina baa munaafiqiinta markaa ay soo baxeen baa munaafiqiinta soo marka qofku hadduu waxa weeye taaco markaa aan xaadir ahayn hadduu u hanqaltaago laba shay baa ku dhacaya yidhahan culammadu kow ta joogta wuu ka daciifayaa waayo niyadiisi way qaybsantoo waxay u hanqaltaagaysaa qayb ka midii shay aan weli joogin marka ta joogta wuu ka daciifayaa mar labaadkana taacadaa kale marka ay timaaddo yacni sidii la rabay ula iman maayo labada arrin baa ku dhacay waxaa laga qaadanayaa qasru nnadar cala alxaalati alxaadira ama calaa taacati alwaqti taacada markaa taagan in lagu mashquulo waayo almashquulu laa yushqal ruux mashquulsan lama mashquuliyo hadduu wax kale ku mashquulo waan xaadir ahayn tan marka waxaway si fiican uma samayn karo allah wuxuu yidhi alam tara ila almala'i min banii israa'iila alam tara ma ogtahay oo cilmigaaguma ku dhammaaday ila almala'i jamaacadii ama kooxdii sharafta lahaa intii ka ahaatay mala' maxaa la yidhaahdaa waa aljamaacatu alashraaf waa jamaacada waa jamaca sharafta le wey min banii israa'iila oo reer banu israa'iil ka mid ahaa ama xaal mara'aasi min banii israa'iil oo reer banu israa'iil ay ka mid ahaayeen min bacdi muusa muuse dabadii xaalay ahaayeen ay min bacdi mowti muusa muuse markuu dhintay dabadii xaalay ahaayeen ilaa qisatihim wa khabarihim yacni ma og tahay oo cilmigaagu ma ku dhammaaday inta qisadoodii iyo khabarkoodii ka ahaatay marka ila almala'i min baabi xadfi lmudaaf weeye ay ilaa qisati almala ama ilaa khabari almala yacni jamaca reer banu israa'iil ka mid mida qisadoodii iyo khabarkoodii intii ka ahaatay cilmigaaguma ku dhammaaday id qaaluu goortay yidhaahdeen ma ogtahay oo cilmigaaguma ku dhammaaday id qaaluu goortay yidhaahdeen linabiyin lahum nebi yaga u sugnaaday bimacnaa loo soo diray ay ku yidhaahdeen huwa shamwiilu waa shamwiil mufasiriintu aad bay u sheegaan oo waxay yidhaahdeen waxaa la odhan jiray shamwiil baa la odhan jiray ama shamcuun baa la odhan jiray ama samcuun baa la odhan jiray asmaada caynkaasay sheegaan laakiin daliil uma hayno yacni nebiga tacyiinkiisa magiciisa markaa daliil uma hayno asmaadan ay sheegayaanna inay ambiyo ahaayeen ma ogin waxaynu ku gaabsanayna nebiyada ilaahay oo dhan waa rumaynay mubhamaadka qur'aanka ee soo arooree laynoo ibhaamiyeyna haddii daliil inoo cayimaya aanu jirin waxaan ku gaabsanaynaa mawdic alcibra oo inta naska laynoogu sheegay nebi oo nebiyadii reer banu israa'iil ka mida ayay sidan ku yidhaahdeen ibcas lana ay aqim lana annaga noo soo saar bay yidhaahdeen malikan boqor nuqaatil macah haddaad noo soo saarto waa la dagaal gelaynaa waa la diriraynaa la jirkiisa fii sabiili illaah ilaahay waddadiisa oo jihaadka ah ayaanu ula dagaal gelaynaa oo maciisa la diriraynaa tantadim bihi kalimatuna wanarjic ilay kelmaddayada ayaa ku nidaamsamaysaa oo fawdada iyo isgarab yaacaanu ka baxaynaa wanarjic ilayh xaggiisa ayaanu u noqonaynaa amarkiisaanu ka fulaynaa dagaalkii maadaama uu yahay midhodharkiisu mid ku xidhan awood iyo iskaashi mid ku xidhan maadaamuu yahay oo cidda lala dagaalamayaana ay tahay yacni markaa gaalo ay yihiin oo jamacyo badan ay yihiin ciidamo badan ay leeyihiin lagama maarmaan waxaa noqonaysaa in waxa weeye dee si awood markaa iskaashi oo isgarabsanaysaa oo nidaamsan in lagula diriro sida markaa lagu guulaysan karana waa saas marka dee mid fawdo ku xasilaysa ma aha shaksi keliyiina iska dhaqaaqa iskaga dhaqaaqa oo ficil iskaga tallaabsadaa midho dhal yeelan maayo waxaa dhici kartaa dararkiisu inuu ka bato nafcigiis marka saas aawadeed yacni waxay u baahan tahay yacni dadkii iskaashanayey oo isgarabsanayey ee cadowga gaalaad la wada dilinaayey waa inay madax leeyihiin haddii kale waxba hagaagi maayaan laa yasluxu annaasu fawda laa saraata lahum walaa saraata idaa juhaaluhum saaduu waa inay leeyihiin marka waxa weeye cid eh, yacni marka amiir ah oo madax ah oo u talinaysaa oo umuuraha u nidaaminaysaa waa inay markaa leeyihiin laakiin tanaasuc iyo ikhtilaaf hadduu yimaado yacni guuli iman mayso yacni waxaa imanaya fashal waxa imanaya awooddoo tagtaa sida aayaddii suuratu lanfaalba allah inoogu sheegay marka maadaama ay cayn caynkaa tahay waxay u baahanaysaa madax saas aawadeed bay boqorka u codsanayaan marka biduuni imaara dee suuro gelaayo marka waxa jihaadkii mana midho dhalaayo cadowgii gaalaadna lagama guulaysan karo yacni fawdo iyo isgarab marka waa in amar iyo marka waxa weeye yacni maamul waa in la helaa midaysan taas baa midho dhal yeelan kara siday u dalbanayaan waa saas yacni biduuni malik maadaama aynay ka guulaysanaynin ayay yidhaahdeen ibcats lanaa malikan nuqaatil fii sabiil illaah qaala nabiyu lahum nabigu wuxuu ku yidhi hal casaytum ma mudan tihiin ama ma la filayaa bilfatxi waalkasri fatxa iyo kasro xaal siinku ku sugan yahay hal casaytum iyo hal casiitum waa laba qira oo sabci ah labada qiraa'o ku ishaaraya in kutiba calaykum alqitaalu haddii laydinku faral yeelo jihaadka ama dagaalka an laa tuqaatiluu inaad diriri weydaan ma laga yaabaa ama ma la filayaa khabaru casa waa khabarkii casaa weeye an tuqaatiluu khabaru casa weeye hal casaytum in kutiba calaykum alqitaalu an laa tuqaatiluu inaad eh, diriri weydaan oo dagaalami weydaan ma laydinka filaya qaaluu waxay yidhaaheen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday ayu shayin sabata lana anlaa nuqaatila ay fi anlan walistifhaamu litaqliid tawaquci biha walistifhaamu istifhaamkuna waa su-aasha marka hal casaytum litaqriiri tawaquci biha filashada la filanaayo inay dhacdo sugista la sugaayo u sugnaaday waa litaqriib qaaluu waxay yidhaahdeen wamaa lanaa maxaa noo sugnaaday ayu shayin sabata lana allaa nuqaatila inaanu dagaalami weyno ay fii cadami qitaalina dagaal la'aantayada maxaa noogu sugnaaday aanu dagaalami weyno yacni waa dagaalamaynaa bay leeyihi waa dagaalamaynaa bay say ugu nuxnuxsanayaan eeg waqad ukhrijnaa walxaal qad ukhrijnaa nala soo bixiyey maxaanuu dagaalami la'nahay min diyaarina guryaha yagii nalaga soo saaray wa abnaa'ina iyo inamadayadii ama caruurtayadii nalaga soo saaray oo lagu soo saaray bisabyihim qafaaladkii la qafaashay ee gaaladaasi ay qafaalatay caruurtii wa qatlihim iyo laynta ay laayeen waqad facala bihim dalika qowmu jaaluut waxaana sidaa ku sameeyey qowmka jaaluut jaaluut wuxuaa nin gaala oo camaaliqadii ka mida oo gaalo ah oo yacni dad waaweyn bay ahaayeen oo xoog badan kuwaas ayuu markaa u telinaya jaaluut waa arki doonnaa qisadiis waqad facala bihim dalika qowmu jaaluut qowmu jaaluut ayaa sidaa ku sameeyey ay laa maanica lana minhu maca wujuudi muqtadii wax noo diidayaa ma jiro iyadoo wixii keensanayey ay jiraan qaala tacaala falammaa kutiba calayhim alqitaalu tawallow falamaa kutiba markii la faral yeelay calayhim yaga korkooda alqitaalu dagaalkii lagu faral yeelay tawallow way jeesteen canhu dagaalkii bay ka jeesteen wajabunuu waana baqeen ilaa qaliilan minhum in yar oo iyaga ka mida mooyaane intii kale waa baqday oo dagaalkii waa ka jeesatay waa ka baqeen wa hum aladiina cabaruu nahra qaliilkaas aan jeesana iyagu dagaalkii yacni markaa fuliyey oo la yimi kuwii weeye ka gudbay annahra ama annahara labadaba bannaan haada in la kordhigo iyo in la reebo fii jannaatin wa nahar marka nahri iyo nahar waxa weeye waa fasix labaduba maca taaluuta taaluut la jirkiisa waa kuwii ka gudbay yani webiga ka gudbay kama sayatii sida iman doonta wallaahu caliimun biaalimiin wallaahu allah caliimun waa u cilmi badan yahay bidaalimiina kuwa daalimiinta waa u cilmi badan yahay famujaaziihim waxaa ka laazimaayo waa abaal marinayo wa sa'ala nabiyu rabbahu irsaala malik wa saala anabiyu nabigaasi wuxuu weydiistay oo ka baryey rabbahu asha ku jirta waa cahdiyo waayo nebiga horaa loo soo sheegay linabiyin lahu marka waa cahdi dikri wa sa'ala anabiyu nebigaasi wuxuu weydiistay lasoo sheegay oo rabbahu rabbigii wuxuu weydiistay oo ka baryey irsaala malik boqor inuu markaa soo saaro oo soo diro fa ajaabahu ilaahay waa ka ajiibay yacni ducadii nebiga oo wuxuu ku ajiibay ilaa irsaali taaluut taaluut inuu soo diray yacni wuxuu u soo diray nebinimo ma aha wuxuu u soo diray inuu boqor u noqdo reer banu israa'iil dagaal qaala lahum nabiyuhum allah wuxuu yihi wa qaala jamacii reer banu israa'iil wuxuu ku yidhi nabiyuhum nebigoodii ina allaha qad bacaa lakum taaluuta malika ina allaha allah qad bacaa lakum wuxuu idiin soo saaray taaluuta taaluut ayuu idiin soo saaray idiin soo diray melikan xaaluu boqor yahay qaaluu waxay yidhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna annaa yakuunu lahu lmulku siduu mulki ugu sugnaanaya taaluut calaynaa annaga korkayaga siduu mulki ugu sugnaanaya inuu melik noo noqdo wa naxnu axaqu bilmulki minh walxaal naxnu annagu axaqu bilmulki aan uga xaqnimo badannahay mulkiga minhu isaga aan uga xaqnimo badannahay oo sulaaladii iyo reerihii boqorada ahaan jiray kama soo jeedo marka annaga uga xaqnimo badan walam yu'ta sacatan min almaal walam yu'ta iyo walxaal lam yu'ta aan la siinin isaga sacatan ballaadh iyo qaniinimo aan la siin min almaali xagga maalka ah yacnii xoolo mulkiga u kabayana ma leho nin maalqabena ma aha reerihii boqorrada ahaan jirayna ma aha marka sidee buu boqor annaga noogu noqonaya qaala wuxuu uhi nabigii ina allaha istafaahu calaykum ina allaha allah baa istafaahu doortay calaykum idinka korkiinna idinka doortay oo isaga doortay boqornimo u doortay wa zaadahu bastatan fi alcilmi waaljism wa zaadahu allah wuxuu u kordhiyey bastatan fidsanaan iyo ballaar buu u kordhiyey fi lcilmi xagga aqoonta iyo cilmiga ah iyo waljismi xagga marka awoodda iyo xoogga ah yacnii jidhkiisa iyo kartidiisana waa la kordhiyey wallaahu yu'tii mulkahu man yashaa wallahu allah yu'tii waa siiyaa mulkahu mulkigiisa man yashaau ciduu doono inuu siiyo ayuu siiyaa wallahu allah waasicun waa ka u ballaadhan yahay fadligiisa iyo cilmigiisuba caliimun waa ka cilmiga badan wa qaala lahum nabiyuhum wa qaala lahum wuxuu reer banu israa'iil ku yidhi nebiyuhum nebigoodii ina aayata mulkihi an ya'tiyakum attaabuut inna aayata mulkihi calaamadda mulkigiisu u calaamadda an ya'tiyakum attaabuut inuu sanduuq idin yimaado weeye taabuutku waa sanduuq loox ka samaysan fiihi sakiinatun min rabbikum xaal taabuutka ay ku dhex sugan tahay xasilooni ay ku sugan tahay xasiloonidaasoo min rabbikum xagga rabbigiin ka ahaatay wa baqiyatun iyo hadhaa uu ku sugan yahay hadhaagaasoo mimaa taraka aalu muusa wa aalu haaruun hadhaagaasoo mimaa taraka ka mida waxay ka tageen aalu muusa muuse ka tegey wa aalu haaruuna iyo haaruun ka tegey ama aalu muusa yacni markaa reer muuse ay ka tageen wa aalu haaruun iyo reer haaruun ay ka tageen in aalka la yidhaahdo waxaa loo jeedaa aalu muusa nafsu muusa aalu haaruuna nafsu haaruun ama culamada qaar ay ka cabiraan inay tahay masiida litawkiid tawkiid loo ziyaadiyo ama in laga tilmaamaayo yacni markaa in la soo gelinaayo cid kalena la soo gelinaayo laakiin waxay u badiyaan culammadu in laga tilmaamaayo yacni markaa muuse iyo haaruun yacni naftooda in loo jeedo taxmiluhu almalaa'ika xaal taabuutkaa ay siddo malaa'igi ay siddo ay xambaarsan tahay malaa'ig baa idin keenaysa inna fii daalika la aaya inna fii daalika madkuurka la soo sheegay waxaa ku sugan la aayatan lakum aayad baa idinku sugan idinka aayaddaasoo kaa'inatan lakum in kuntum mu'miniin haddaad mu'miniin tihiin yacni aayad baa idinku sugan ee aqbala allah wuxuu inoo sheegayaa nebigii inuu ku yidhi qoladii reer banu israa'iil ilaahay waa idiin soo diray boqor oo taaluut buu ka yeelay boqor ha boqorkay codsanayeen baa loo yeelay oo taaluut laga dhigay markaasay ictiraadeen suu boqor noogu noqonaya tafirtii markaa boqorrada ma aha tafirtii marka waxaa nebiyadii nagu dhowaa tafirtoodii ma aha nin maal badan iyo xoolo badan leh ma aha yani madaahirta ayay eegayaan halkee buu ka dhashay yani qoyskee buu yahay hayntiisu maxay tahay muxuu maal haystaa yacnii allah baa u cayimay uga dhigay boqor uga dhigay nebigii baa u sheegay haddana markaasay ictiraadeen oo diideen nebigu wuxuu ku yidhi allah baa markaa mulkiga u doortay ina allaha astafaahu calaykum weliba awood cilmina waa loo kordhiyey culammadu waxay yidhaahdeen wuxuu ahaa yacni dadka ugu aqoon badan yacni markaa reer banu israa'iil ka markaa jooga kuwii ugu aqoonta badnaa ayuu markaa ka mid ahaa culamada qaar waxay lehy aclama banii israa'iila yowmaidin buu ahaa sida bay inoo sheegi doona quwo iyo xoogna waa loo siyaadiyey xagga jismiga iyo xagga kartidaba ah jismigoo kaliya laga tilmaami maayo yani kartidii way raacaysaa waxaa jiri kara qof markaa dee waxa weyaan yani jidhkiisu xoog badan yahay laakiin kartidiisu ayna badnayn marka macnihii kartiduna waa ku jirtaa marka mulkigu dee cilmiga iyo kartida iyo awoodda u baahan yahay yani marka waa ku sugan yihi doorashada allah u doortayna inuu saalix u yahay oo ammaanadiina ku sugan tahayna waa laga qaadanaya oo dee maamulku wuxuu u baahan yahy maxay alquwatu walamaana mas-uuliyaddu waxay u baahan tahay alquwatu walamaana waa inuu qofku mas-uuliyadda u leeyahay karti iyo awood u leeyahay mar labaadkana waa inuu marka ammaano leeyahay laakiin hadduu khaa'in noqdo ama faajir noqdo oo aanu ammaano lahayn inuu wax istaba mariyo iyo inuu wax khiyaameeyo iyo inuu sulumsulum uu sameeyo doonaayo dee saalixu maaha wakada haddaanu marka karti u lahayn oo uu daciif yahay dee waxa weeye marka mas-uuliyaddii ka soo bixi maayo nebigu muxuu ku yidhi abudar innaka daciifun falaa taqdiyanna bayna snayn walatawallayanna maala yatiim waa nusxi nebigu u nasteexaynaayo abidar abidarow daciif baa tahay baa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam yacnii kartidii maamul malihid iyo awooddiisi innaka daciif fala taqdiyanna bayna snayn labaha kala xukumin walatawalayanna maala yatiim xoolo agoon agoon xoolihiina ha maamulin ma nusxi wuu nasteexaynaya nebigu calayhi salaatu wasalaam nasteexadii waa qaatay abu dhar saas aawadeed yacni weligii maamul ma gelin weligii maamul ma gelin ina khayra man istaajarta alqawiyu alamiin alquwatu walamaana in loo shardiyo waxaa laga qaataa waxaa ka mida ah aayaddaas ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin yacnii cidaad marka ajiir ka dhigato oo aad shaqaale ka dhigato waxaa ugu wanaagsan ka xoogga badan ee ammaanada badan alquwatu walamaana wa zaadahu bastatan fi alcilmi waaljism wallahu yu'tii mulkahu man yashaa masalada noocaasoo lislaam ibnu taymiya wuxuu aad ugaga hadlaa kitaabkiisa asiyaasatu sharciya ayuu markaa kaga hadlaa kuna balballaadhiya cidaan markaa sifadaa lahayn haddii laga dhigo yacni mas-uuliyaadka loo dhiibo cidda u dhiibtay waa ku dambaabaysaa iyaguna dembi bay ka kororsanayaan markii sidaa lagu sheegay markii dambe weliba wuxuu ugu daray inuu ku yidhi calaamad baa u sugnaatay caddaynaysaa inuu ilaahay ninkan ka dhigay boqor ina aayata mulkihi an yaatiyakum altaabuutu fiihi sakiinatu min rabbikum wa mima taraka alu muusa wa alu haaruuna taxmiluhu lmalaa'ika calaamadda mulkigiisu waxa weeye inuu isagu boqorkii yahay taabuutkii inuu idin yimaado taabuutku waa sanduuq loox ka samaysan oo xasillooni baa ku sugnayd xagga rabbi ee ka ahaatay kayfkeeda ma garanayo culamada qaarkood baa sifooyin sheegaya oo wax sifadan laho sifadan laho sifadan laho waxyaalay markaa tirinayaanoo sheegaya wallaahu aclam shaygaas xasilooni bay ka qaadayeen reer banu israa'iil waa ku xasilayeen sakiino xagga rabbi ka ahaatay ahaatay kayfkeeda allah baa garanaya ta kale waxyaalo hadhaa ka ah nebi muuse iyo nebi haaruun baqaayaad ka hadhay aasaartoodii iyaga yacni markaa ka soo hadhay na waa ku sugan tahay culamada qaarkood ashyaa bay tirinayaan yacni ushii nebi muuse iyo kabihii muuse iyo yani markaa ashyaabay markaa taxayaan oo tirinayaan taabuutkaana waxaa keenaya malaa'ig baa keenaysa weliba malaa'igtaasna waxay u keenaysaa shakhsiga boqorka laga dhigay dadka kale uma dhiibayso waxay u keenaysaa taaluut bay u keenaysaa taabuutkiioo la sidaa dabeed markaysa waxaa la keenay dabeedna markaa waxa taabuudkii waxaa loo geeyey taaluut baa loo geeyey markaasaa reer banu israa'iil isdhiibeen ay aqbaleen allah waxa uu yidhi wa qaala lahum nabiyuhum wuxuu ku yidhi reer banu israa'iil nabiyuhum nebigoodii ina allaha qad bacasa lakum taaluuta malika ina allaha allah qad bacasa lakum wuxuu idiin soo saaro idiin soo diray taaluuta taaluuta ayuu idiin soo diray malikan xaaluu boqor yahay ayuu idiin soo diray qaaluu waxay yidhaahdeen annaa yakuunu lahu lmulku calayna annaa yakuunu lahu lmulku ay kayfa yakunu lahu lmulku calaynaa siduu boqornimo korkayaga ugu yeeshaa oo annaga boqor noogu noqdaa annaa yakunu lahu lmulku kayfa yakuunu lahu lmulku see boqornimo ugu sugnaataa calaynaa annaga korkayaga ugu sugnaataa oo boqor noogu noqdaa wa naxnu axaqu bilmulki minh walxaal naxnu annagu axaqu bilmulki mulkiga aan uga xaqnimo badannahay minhu isaga aan uga xaqnimo badannahay nahay waa waxay ku xisaabtamayaan madaahirta kan baa reer badan ka dhashay kan baa markaysa markaa xoolo badan leh iyo wax la mida liannahu laysa min sibqi almamlaka waayo tafirtii boqortooyada kama mid aha yacanii ciddii boqorra ahaan jirtay ee reer banu israa'iil ka mida kama istirna walanubuwati tafirtii nebiyadana kama mid aha waxaa loo jeedaa nebiyadii dambaa laga tilmaamaya wa ilaa reer banu israa'iil oo dhammi dee tafirtii nebiyada waa soo gelayaan oo israa'iil baaba nebi ahaa oo isxaaq oo dhalay israa'iil baa nebi ahaa oo ibraahiim oo marka isxaaq dhalay baa isaguna nebi ahaa haakada marka waxay u jeedaan tafyirtoodii dambe oo nebiyadii dambe ah inay tafirtii ayna ka mid ahay wa kaana dabbaaqan wuxuu ahaa mid wax madageeya oo hardahoo kale madageeyuu ahaa aw raaciyan ama mid markaa waxa weeye xoolaha raaca buu ahaa adriga iyo markaysa waxa raaca ama xoolaha raaca yacni marka waxyaalo kalena way sheegeen calaa kulli xaal yacni ninaan maal badan lahayn reerihii markaa waxa weeye aadka dadku indhaha ugu hayeen ee tirada badnaana aan ahayn ayuu ahaa walam yu'ta sacata min almaal walam yu'ta lama siin sacatan yacni haninimo iyo ballaar lama siin min almaali maala yastaciinu biha calaa iqaamati lmulk oo u kaalmaysanaayo mulkiga toosinta uu toosinayo iyo taagista uu taagayo qaala nabiyu lahum nabigu iyaga wuxuu ku yidhi ina allaha istafaahu allah waa doortay ikhtaarahu lilmulki mulkiga ayuu u doortay calaykum idinka korkiinna ayuu ka doortay oo isagu fadilay wa zaadahu bastatan wuxuu u fidiyey oo u kordhiyey bastatan ballaadh iyo fidsanaan buu u kordhiyey sacatan ballaadh fi lcilmi cilmiga loo ballaariyey oo loo waasiciyey iyo waljismi jidhkaba markaysaga loo waasiciyey oo xaggii awooddiiyo kartidana loo siyaadiyey oo laga yeelay mid xoog badan kartina badan cilmina badan wa kaana aclama banii israa'iila yowmaidin waxaanu ahaa reer banu israa'iilka ugu cilmiga badan maalintaas marka laga yimaado nebiga wa ajmalahum wuxuu ahaa ka ugu quruxda badan wa atamahum uguna dhammaystiranka badan khalqan xagga abuurka wallahu yuti mulkahu man yashaa wallaahu allah yu'tii waa siiyaa mulkahu mulkigiisa wuxuu siiyaa man yashaa yashaau kuu doono iitaa'ahu siinta uu siinaayo doono yashaau mafcuulkeeda sida badan waa la xadfaa waxaa laga qaataa siyaaqa marka yu'ti baa laga qaadanaya an yu'tiyahu ay iitaa'ahu saasuu iitaahu qadaray la ctiraada calayh ictiraadla ictiraada meesha ma taallo oo cidda ilaahay boqor ka yeelo ayaa boqoran dee markaa in la ictiraadaa meesha ma taallo wallahu waasicun allah waa ballaadhan yahay fadluhu fadligiisu caliimun waa cilmi badan yahay biman huwa ahlun lahu wuxuu u cilmi badan yahay cidda ehelka u ah ayuu u cilmi badan yahay wakhtigaa dhacaad moodaa halkaa ku joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatub ilayk